بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الباب الرابع baabka afaraad waa baabkii ugu dambeeyey wuxuu ka sheekeeyaa tilmaamo mualifku uu tilmaamaa cibaaraat muxarara mustawfaa muujaza wuxuu rabaa inuu ka hadlo kelimaad uu soo doortay oo uu soo hufay oo uu rabo dadka naxwooleyda ah akhtaada ay galaan inuu uga saxo baabkan masaa-ishaasuu ku saabsan yahay wuxuu yidhi haddaba mualifka raximah llah albaab araabic fi lishaaraat wuxuu ku saabsan yahay tilmaamooyin ilaa cibaaraatin oo la tilmaamo erayo muxarara oo lasoo hufay muhadabatin oo lasoo hufay munaqaxatin oo lasoo nadiifiyey lasoo saafigareeyey mustawfaatin lilmaqsuud oo ujeeddada iyo muraadka iyo macnaha oofsane muujazatin oo lasoo gaabiyey min aliijaaz baa muujaza laga keenay waa isim mafcuul oo min aliijaaz laga keenay wa huwa iijaazkuna wuxuu yahay tajriid lmacnaa macnaha in dharka laga dhigo macnahaas dharka looga dhigaa alfaadii macaanidaani ay ku dhisneed ayaa tuure macaanidii keliyaha soo reebane waxaa macluuma oo la ogyahay alfaadu inay tahay xaamila lilmacaani alfaadu ayadaa macaanida xambaarsan alfaadu marka waa xaamila macaaniduna waa maxmuula waa midii la siday haddaba macaanidan alfaaddii siday oo xambaarsaneed ayaad iska tuure macaanidii keliyahaad soo reebane oo qaawan oo aan dhar lahayn wahuwa tajriid lmacnaa min gayri ricaayatin lilafdi اlasli adigoo aan ilaalinayn alfaaddii asalka ahayd bilafdin yasiir ayaadna macnaha ku tajriidinay lafdi yar oo kooban haddaba ijaazka macnihiisu wuxuu yahay macnaha inaad dhuuxdo oo macnihii aada la soo baxdo alfaaddii macaanidan ama macnahan xambaarsaneedna inaad iska tuurto alfaad adigu aad keensato min cindi nafsika aad ka keensato oo macaanidaas aad ku oofsato ijaaska marka alfaaddii asalka ahayd lama ilaaliyo alfaaddaas waa la iska tuuraa alfaadaad la imaane laakiin macnihii marka hore meesha yiilay waa inaad oofsato oo alfaadaan min cindi nafsika waa inaad ku oofsato walam yaqul mualifku adaba ma dhihin mukhtasara muusan dhihin cibaaraatin muxarara mustawfaatin muujazatin meesha uu ka yihi mukhtasara ma dhihin lianna alikhtisaara maxaa yeelay ikhtisaarka tajriidu lafdi lyasiir waa inaad lafdi yasiir ah la soo baxdo min alafdi lkaiir lafdi kaiir ah lasoo baxdo ikhtisaarka waa inaad alfaadda tiraha badan ee macaanida xambaarsan waa inaad alfaad yar kala soo baxdo haddaba ikhtisaarka alfaaddii tirada badnayd ayaad waxaad kusoo koobe alfaad yar ayaad kusoo koobe alfaaddii iyo macaanideediio isxambaarsan ayaad haddaba soo qaadane oo aad soo ayaad intaad dhuuxdo ayaad ku keensane haddaba ikhtisaarka ah, waa inaad ereyadii hore aad isticmaasho laakiin ayadoo ka yar waa inaad ereyadii hore ereyada ka ka isticmaasho erayo cusub min cindi nafsiga ka keeni maydid ereyadii tirada badnaa ayaad soo gaabine macnihii ayadoo xambaarsan ayaad keeni meesha ijaasku uu ka ahaa inaad alfaadii hore aad iska tuurto macnaha keliya a soo qaadato hadda alfaadii iyo macaanideedii oo ay sidataad keensane laakiin alfaaddii tirada badnayd ma keenaydide alfaad yasiira had ku keene tusaale ahaan macaanidan alfaada xambaarsan haddii toban lafdi ay ahayd macnihiio sidiisii ah ayaa tobankii lafdi laba lafdi inaad ka tuursaad sideed lafdi oo macnihii xambaarsan aad keenay kaas ikhtisaaraa la yidhaahdaa maca baqaa ilmacna iyadoo macnihii uu baaqi yahay walaysa muraadan hunaa ikhtisaarkuna midka hadda meeshaan loola jeedo ma aha ee waxa hadda loo jeedaahi waa iijaaska yambaqii laka ayuha almucribu ninka naaxiga ahow oo naxwaha barana oo icraabka barana waxaa kuu fiican an taquula inaad tidhaahdo fii naxwi duriba duriba iyo wixii la mid ah duriba iyo ukila iyo wixii lamida ah, inaad tidhahdo bidami awalihi wa kasri maa qabla aakhirihi duribaasoo awalkana ka godan qabla aakhirkana ka kasrisan duribadaasoo min qowlika ka ahday duriba zaydun duriba ficlu maadin waa ficil maadia litubayina si aad u cadaydo nawca alficli ficilka nooca uu yahay si aad u cadaydo ilaan ficilkan wuxuu noqon karaa maadina wuu noqon karaa mudaaricna wuu noqon karaa marka inuu maadi yahay waa inaad cadaydo oo aad tidhaahdo ficlun maadin duriba waa ficil maadiya maxaa u si aad u cadaydo ficilkan aad icraabe nooca uu yahay inuu mudaaric yahay inuu maadi yahay nooca uu yahay si aad u sheegto lam yusama faaciluhu haddana waa inaad ku darto litubayina si aad u caddaydo annahu lam yabqa calaa siiqatihi اlasliyati ficilkaani siiqadiisii asalka ahayd inuusan ku baaqi ahayn ilan siiqadiisa asalka ah waxay ahayd daraba siiqadiisii asalka marka kuma baaqi ahaanin lam yusama faaciluhu baa caddayne ow taquula misna waxaa kaloo aad dhihi kartaa ficlun maadin mabniyun lilmafcuul baa dhihi kartaa labadaas baa isticmaali kartaa ficlun maadin lam yusama faacilu ama ficlun maadin mabniyun lilmafcuul liwajaazati haatayni alcibaaratayn labadaas lafdi waa inaad isticmaasho ama labadaas cibaaro waa inaad isticmaasho sababta waa laba cibaaro oo gaagaaban oo wajiiz ah walaa taqul ha dhihin maca qawlika ficlun maadin markaad tidhaahdo ficil maadi ah waaye markaad tidhaahdo kadib ha dhihin mabniyun limaa lam yusama faaciluhu ha dhihin mabniyun limaa lam yusama faaciluhu ha dhihin limaa ay lishayin shay ayuu u dhisan yahay lam yusama faaciluhu faacilkiis aan la magacaabin limaa fiihi ay limaa fii hada tacbiir maxaa yeelay tacbiirkan waxaa ku dhex jirta tacbiirkaasoo bimacna alcibaara cibaaro laga wado lima fi hada tacbiir marka mualifku uu leeyahay tacbiirka waa ficilkaagay hadda adiga ficilkaaga kama wado cibaaradan aada adeegsatay waxaa ku jira ayuu ula jeedaa min altadwiili waalkhafaa cibaarada aada adeegsatay waa cibaaro dheer oo aan loo baahnayn sidoo kalena waa cibaaro dahsoon oo aan dahrognayn ama tadwiilu miya falina hadihi alcibaara maxay cibaaradan dambe oo aada adeegsatay oo ah ficlun maadin limaa lam yusama faaciluhu cibaarada saas ah sabcu kalimaatin waa toddoba kelimadood waalcibaarataani saabiqataani duuna dalik labada cibaaro oo ka horeeyey oo mualifku uu ku tilmaamayna mid kasta oo kamid a toddoba way ka yartahay wa ama alkhafaa qarsoonaanta miya ah faliibhaami maa waqacat calayhi ma maxaa yeelay maadu waxa ay ku dhacday ayaa wuxuu yahay shay uu mugdi ku jiro maadaasoo almajruuratu bilaami laamta lagu jaray waana maada ku jirta ficlun maadin limaa maadaas ibhaamaa ku jira ilan lishayin waaye shaygaas muxuu yahay haddaba wa fii kilta alcibaaratayni saabiqatayni nadar wuxuu yidhi shaarixu labada cibaaro oo mualifku uu kuusoo tilmaamay oo uu ku yihi labadaas cibaaro mid kamida adeegso ayaga laftigooda wuxuu leeyahay waa lagu jiraa waa laga haboon yahay labada cibaaro oo mualifku uu soo tilmaamayna waxay ahaayeen ficlun maadin lam yusama faacilu iyo ficlun maadin mabniyun lilmafcuul shaarix wuxuu leeyahay labadaas mualifku uu noo tilmaamay laftigooda waa lagu jiraa oo sax maaha ama lula midda hore oo ah lam yusama faaciluh faliannaha tasduqu cala alficli aladii laa faacila lahu maxaa yeelay waxay ku dhacee ficilka aan faacil lahayn naxwu qallamaa sida qallamaa iyo kahuramaa iyo taalamaa waa afcaal aan faacil lahayn qallamaa waa ficil aan faacil lahayn kahuramaana waa sidoo kale taalamaa waa sidoo kale mid kasta oo kamida waa ficil aan faacil qaadan kaasoo ku rumoobe liannahu ficlu maadin maxaa yeele waa ficil maadi oo lam yusama faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin maca annahu laysa muraadan ayadoo ujeedaduna aysan ahayn inay kaas ku dhacdo marka wuxuu leeyahay cibaaradaas ayada laftigeeda ibhaama ku jira lam yusama faaciluhu waxaa soo gela ah midkii faacil lahaa laakiin faacilkiisa la xadfay iyo mid aan faacil lahayn labaduba waa soo hoosgelayaan wa ama athaaniya cibaarada labaad oo mabniyu lilmafcuul falianna almafcuula maxaa yeele mafcuulka xaysu udliqa marka la idlaaqo insarafa ila almafcuuli bihi wuxuu ku dhacaa mafcuulu bihiga liannahu akharu lmafaaciili dowran fi lkalaam maxaa yeelay mafaaciisha waa mafcuulka ugu soo laalaabashada badan hadalka dhexdiisa mafaaciishuna way badan tahay oo mafcuulu mudlaq baa jira mafcuulu fiihi baa jira mafcuulu macahu ayaa jira mafaaciisha way tiro badan tahay haddaba haddii almafcuul la yihaahdo hase ahaatee mafcuulu bihiga ayay ku dhaceen sababta oo ah waa midka loogu isticmaal badan yahay hadalka dhexdiisa kamaa qaalahu lmusanifu sida musanifku uu yihi fi lmuqni falaa yashmalu lmusnada markaas ma koobaayo midka loo tiri ila lmajruuri midkii la jaray wadarfi darafka iyo walmasder masderka wuxuu leeyahay mabniyun lilmafcuuli marka aad tiraahdo waa ficil mafcuul loo bineeyey waxa uu ku dhacaahu leeyahay ficilkii inta faacilkiisa la hadfay mafcuulu bihi naaibulfaacil laga dhigay kelihii ku dhacaa ee ma soo hoosgelaayo ficilka faacilkiisa la hadfay ee naaibulfaacilka u noqday jaaru majruurka ama darafka ama masderka soo hosgeli maayaanu leeyahay saas daraaddeed labadaas cibaaro waa laba cibaaro oo ayagana lagu jiru leeyahay waxaa haddaba intaas oo dhan looga bixi karaa in la yidhaahdo ficlu maadin mugayaru siiqa in la yidhaahdo waa ficil maadi oo siiqadiisii la bedelay yambagii laka waxaa kaloo kuu fiican wayambagii laka adiga waxaa kuu fiican ninka mucribka ahow an taquula inaad tirahdo fii naxwi zaydun almusnadu ilayhi alficlu lmabniyu lilmafcuul zaydkaasoo loo tiiriyey ficilka mabni lilmafcuulka ah markaad icraabe waxaa fiican inaad tiraahdo naa'ibun can ilfaacil inaad sidaas tiraahdo duriba zaydun markii zayd aada icraabe zaydkaasoo ficilka isaga loo soo tiiriyey ficilka muqayaru siiqaha ah waxaa lasoo tiirinaa marka waa ficilka ficilkaasaa musnad ah zaydna waa musnadu ilayhi zaydkaas markaad icraabi oo musnadu ilayhiga ah waxaa fiican inaad tidhahdo naa'ibun can ilfaacil ama naa'ib lfaacil lijalaa'ihi maxaa yeele waa war dah rogan wa wajaazatihi sidoo kalena waa gaaban yahay walaa taqul hadhihin dhihin mafcuulu limaa lam yusama faaciluhu hadhihin dhihin waa mafcuulu bihi faacilkiisa aan la magacaabin hadhihin dhihin likhafaa'ihi wa tuulihi maxaa yeelay waa qarsoon yahay waana dheer yahay naa'ibulfaacil baa ka gaaban sidoo kalena mafcuulu lima lam yusama faacilu haddaad tidhaahdo waxaa ka dhalanaya waxaani inuu yahay mafcuul laakiin mafcuulkaas khafaa ku jira mafcuulu bihi ma aadan dhihin mafcuulun fiihina ma aadan dhihin mafcuulun lahuna ma aadan dhihin kama yuukadu mima taqadama sida laga qaadana warkii hore aan usoo sheegnay wa sidqihi likhafaaihi wa tuulihi wa sidqihi iyo sidoo kale wuxuu ku rumoobaa biljari la akriyo sidqihi waa inay jaran tahay yuu leeyahay sababtoo waxay ku cadfan tahay likhafaa'ihi wa tuulihi ayay ku cadfan tahay inuu hadal dheer yahay oo haddana hadal dahsoon uu yahay iyo haddana inuu ku rumoobaa e walisidqi hada alqowli cala lmafcuuli thani mafcuulka labaad mithlu dirhaman dirhamkaasoo min naxwi ucطiya zaydun dirhaman ka ahaaday ucطiya zaydun zayd baa waxaa la siiyey dirhaman baa la siiyey haddaba dirhamankan waa mafcuulu lima lam yusama faaciluhu waa mafcuul faacilkiisina aan la sheegin ila faacilkiisi wuu xadfan yahay ucطiya waa ficil mugayaru siiqa faacilkiisina waa xadfan yahay dirhamanna waa mafcuul fayasduqu calaa dirhaman fi hada lmithaal mafcuulu limaa lam yusama faacilu marka ad leedahay mafcuulkaas wuxuu ku rumoobaa dirhamanka mihaalkan ku jira annahu mafcuulu limaa lam yusama faaciluhu wuxuu ku rumooba inuu yahay mafcuul faacilkiisa aan la sheegin maca annahu laysa muraadan ayadoo haddana ujeedadu saasaysan ahayn wa min hama samaahu lmutaqadimuun sidaas darteed mutaqadimiintii nuxaadda waxay ku magacaabeen khabara maa lam yusama faaciluhu midkii faacilkiisa aan la sheegin khabarkiisa ayay u bixiyeen meeshii mafcuulay ka dhihi lahaayeen wayanbagii laka waxaa kuu fiican an taqula inaad tidhahdo fii qad xarfun litaqliili zamani lmaadi qad waa xarfun litaqliili zamani lmaadi waa xaraf zamanka maadiga ah yarayntiisa loo adeegsado wa taqriibihi iyo soo dhoweyntiisa min alxaali loo soo dhaweeyo wa taqliili xadathi lmudaaric iyo mudaarica dhacdadiisa ama masdarkiisa ama xadadkiisa yarayntiisa wa taxqiiqi xadathayhima iyo maadiga mudaarica taxqiiqa labadooda xadadba wa taqadamat amhilatu dalika fi baxthi qad amhiladiina waxaan kusoo marnay qad wayanbagii laka waxaa kaloo kuu fiican an taquula inaad tirahda fii lan lantaasoo min naxwi lan aquuma ka ahatay xarfu nafyin waistiqbaalin inaad tirahdo markaad icraabe lan waa xarfu nafyin waistiqbaal walaa yaqtadii taakiida nafyi cala alasaxi sida saxnimada badanna lan ma keento walaa yaqtadii xarafkaas oo lan ah ma keeno takiida nafyi nafyiga taakiidintiisa cala alasaxi haddii aan qabanno khilaafan lizamakshariyi fi kashaafihi annagoo ku khilaafayna zamakshari kashaafkiisa waana soo marnay masaladaas khilaafkeeda walaa ta'biidahu iyo nafyiga inuu mu-abad yahana lantaani ma faa'iideydo khilaafan lahu lizamakshariy annagoo khilaafayna zamakshari fii unmudajihi kitaabkiisa unmudaj la yidhaahdo ku sheegay falan aquuma haddaad tidhaahdo yaxtamilu wuxuu ihtimaalaa annaka turiidu inaad rabto laa taquumu abadan weliga inaadan istaagayn waa ixtimaalaa oo markaas ta'biid uu faa'iideeyo waannaka laa taquumu fii bacdi asminati lmustaqbal iyo mustaqbalka asminadiisa qeyb kamid inaadan istaagayn laakiin markaas kadib aa istaagi doontana waa ixtimaashaaho markaas taabiid maysan faa'iideynin haddaba ta'biid iyo cadamu ta'biid shuqul kuma laha lantaani nafyigaas keliya ayay shuqul ku leedahay amaa taabiidka qariinuu u baahan yahay wa an taquula inaad tiraahdo fii lami naxwi lam yaqum lamtaasoo lam yaqum xaggeeda ka ahaaday xarfu jasmin linafyi mudaaric waa xarfu jasmin mudaaricana waa anfiya wa qalbihi maadiyan maadina oo bedela waa meeshii aan dhihi jirnay xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin waاkhtisaasin bilmudaaric wa an taquula inaad tirahdo fi ama almaftuuxa amaadii maftuuxada ahayd fi ama almaftuuxati alhamzati waa hamzadeeda la fadxiyey almushadadati lmiimi oo miimteeda la shiday oo min naxwi faama alyatima falaa taqhar ah xarfu sharطi wa tafsiili wa tawkiidi waa ina dhahdo waa xarfu sharطi haddana waa xarfu tafsiil haddana waa xarfu tawkiid waa ina dhahdo waa ina saddexdaba isugu darto wa min naxwi ama zaydun famunطaliqun haddii aad tidhaahdana waa xarfu sharطi wa tawkiid biduuni tafsiil tafsiil kuma jiro lakiin tafsiilku goormuu ku jiraa waa markii waama ay kasii dambeydo faama alyatiima falaa taqhar waama asaa'ila falaa tanhar iyo wixii lamid ah sidoo kale amaada tafsiileed waa midda ku jirta fa ama damatu fatakunu calaamatan lirafci fi arbacati mawaadica waa midda ku jirta haddana kadib la yihaahdo wa ama alwaawo markaas waa xarfu tafsiil laakiin ama zaydun famunطaliqun keliya waa xarfu sharطin iyo tawkiid keliya xarfu shardina hadda way tahay ayadaa naaib ka ah waana soo marnay oo wuxuu sibawehi yidhi amaa waxay ka dhigan tahay mahmaa yakun ay ka dhigan tahay mahmaa yakun ay ka dhigan tahay haddaba amaa waxaa iskula jira xarfu shardigii iyo ficlu shardigii labadaba waa iskula jiraan amaa waxaa iskula jira adaatu shardigii iyo ficlu shardigii labadaba waa iskula jiraan zaydun marka waa mubtada mundaliquna waa khabar wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabari fi maxali jazmin jawaabu shardi laakiin waxay ahayd fa'dan in la geliyo zayd horteeda oo la yihaahdo amaa fa zaydun munطaliqun qiyaasku saasuu ahaa ilan jumladaan oo wada socotaa ayay fa'du ay geli jirtay wa an taquula waa inaad tidhahdo fi an almaftuuxati lhamzati anta oo hamzadeeda la fatxiyey asaakinati nuuni nuunteedu ay reebantahay oo mukhafafada ah min naxwi an taquuma an waa xarfu masdariin yansibu lmudaarica wa yukhalisuhu lilistiqbaal wa yakhlusuhu lilistiqbaal waa xarfu masdariin mudaaricana waa nasbiyaa xarfu masdariin waa yahayo isaga waxaa ka dambeeya masdera lagu soo dhalaaliyaa yansibu lmudaarica mudaaricana waa nasbiyaa wayaklusuhu lilistiqbaal ficilka mudaaric an iyo waxaa la midka inta aysan gelin yaxtamilu alxaala walistiqbaal xaalna waa ixtimaalaa istiqbaalna waa ixtimaalaa laakiin sawfa iyo an iyo lan iyo wax lamid ah haddii ficilka mudaaric ay galaan markaas wuxuu u tamaxudaa ama wuxuu u barax la-aadaa mustaqbalka falaa yaxtamilu ila اlistiqbaal wa an taquula inaad tirahdo fi lfaai alatii bacda sharطi fa'da oo shardiga ka dambeeda min naxwi in wain yamsaska allah wain yamsaska bkhayri fahuwa calى kuli shayin qadiir fahuwa fa'daas alfaau raabidatun lijawaabi shardi bishardi waa inaad dhahdo fa-daasi jawaabu shardiga ayay shardiga ku xidha waa inaad dhahdo walaa taqul hadhihin jawaaba shardi alfaau jawaabu shardi hadhihin kamaa yaquuluun sida nuxaada qeyb ka mid ay yihahdaan mucribiinta kalxawfi wagayrihi sida alxawfi iyo ragga la midka ay dhahaan alxawfi ibn اlxasan cali ibn ibraahim lianna aljawaaba maxaa yeelay jawaabka fi lxaqiiqati dhab ahaantii inamaa huwa aljumlatu biasriha maxaa yeelay waxa jawaabu shardiga ah dhab ahaantii waa jumlada mubtada iyo khabarka ka kooban huwadaas oo mubtada ah iyo qadiirun oo khabar ah jumladaas oo wada socota ayaa jawaabu shardi ah ee fa-daani jawaab shardi maaha yacni mualifku wuxuu la jeedaah yihi shaarixu alfaaa wamadkuulahaa marka uu leeyahay aljumlatu biasriha wuxuu la jeedaa fa'da iyo waxa ka dambeeya oo mubtada iyo khabarka intaasoo wada socota ayaa jawaabu shardi ah saasuu ku fasiray lalfaau waxdaha fa'da keligeed jawaabu shardi maaha wa fiihi tajawusun hadalka mualifka laakiin wuxuu leeyahay xoogaa tasaamuxa ku jira lianna alfaaa maxaa yeelay fa'da laa madkhala laha fi ljawaab jawaabta wax shuqula kuma laha waa haddii laakiin sida shaarixu uu ku fasiray lagu fasiro amaa haddii la yidhaahdo aljumlatu biasrihaa mualifku wuxuu ula jeedaa jumlada mubtada ee khabarka ka kooban saasuu ula jeeda haddii la yihaahdo hadee fa jawaab shardiga ku jirtaa markaa meesha soo geli maydo wa inamaa jia biha fa-da waxaa loo keenay oo keliya lirabdi ljawaabi jawaabka in lagu xiro bishardi kamaa qaala qabla qaliilin sida uu yihi in yar ka hor wاljawaabu can اlqaa'iliina biana alfaa jawaabu shardi qolada tiri alfaa jawaabu shardi hadalkaas ay yidhaahdeen oo mualifku uu ku ictiraaday ictiraadka mualifka haddii laga jawaabo wuxuu leeyahy mualifku wuxuu leeyahay shaarixu annahu calىa xadfi mudaafin marka ay leeyihin alfaa jawaabu shardi marka ay leeyihin mudaaf baa meesha ka xadfan wataqdiir wuxuu yahay alfaa-u xarfu jawaabi shardi ayay ka wadaan marka ay leeyihiin alfaa-u jawaabu shardi marka ay leeyihiin waxay ula jeedaan alfaa-u xarfu jawaabi shardi bay ka wadaan marka meesha waxaa ka hadfan xarfu oo mudaaf ah mudaafkii bay iska tuureen kadibna mudaafu ilayhigii ayay booskiisii dejiyeen wataqdiir wuxuu yahay alfaa xarfu jawaabi sharطi aw laa xadfa ama waxaa kaloo looga jawaabi karaa wax xadfan meesha ma yaalaane fayakuunu majaazan calaaqatuhu lmujaawara waxaa la dhihi karaa isticmaalka ay isticmaaleen fa'da oo ay ku idlaaqeen inay jawaabu shardi ay tahay waa majaaza la dhihi karaa oo calaaqadiisana mujaawaro ay tahay majaaska sida la yaqaano waa lafdi macnihii markii hore iyo maqsuudkii iyo muraadkii laga lahaa aan loo adeegsan ee macno kale iyo muraad kale loo adeegsaday kaasaa waxaa la yidhahdaa majaas oo tusaale ahaan lafdi ayay carabtu dejiday waxay yidhaahdeen lafdigan haddaan idlaaqno macnahan iyo muraadkan aan ula jeednaa saas haddii loo isticmaalo waa xaqiiqo haddii laakiin wixii ay ugu talagaleen waxaan ahayn loo isticmaalo markaas waxaa la yidhahdaa waa majaaz wuxuuna u baahan yahay qariino ayuu u baahan yahay qariinadaas oo tusinee lafdigan wixii markii hore loo dejiyey waxaan ahayn in loo isticmaalay sidoo kalena wuxuu u baahan yahay calaaqo maxaa ka dhexeeya lafdigan waxa hadda aada u isticmaashay iyo wixii markii hore loogu talagalay oo carabtu ay u dejiday maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya waxay noqon karaan mushaabaho inay isshabahaan wixii markii hore loo dejiyey iyo waxa hadda aada u isticmaashay inay shabahaan oo mushaabahay ka dhexdo markaasna isticaaraa la yidhaahdaa haddii mushaabaha aysan ka dhexaynna waxaa la yidhaahdaa waa majaaz mursal ah majaaskaas mursalka ah calaaqada ku jirta way fara badan tahay maxalliyay noqon kartaa xaaliyay noqon kartaa jus-iyay noqon kartaa kulliyay noqon kartaa mujaawaray noqon kartaa hadda wuxuu leeyahy marka waa mujaawaro tusaale ahaan carabtu waxay yidhaahdaan mala'tu raawiya waxaan buuxiyey raawiyadii araawiya waa shay dadka waraabiya haddaba raawiyadan lafdigan markii hore oo carabtu ay dejinayda waxay u bixiyeen awrka la dhaansado ee biyaha ceelka looga keensado ayay carabtu u bixiyeen hadda wixii carabtu ay ugu talagaleen oo maqsuudkooda uu ahaa waxaan ahayn baa loo isticmaalay markii hore wixii loo dejiyey waxaan ahayn baa hadda loo isticmaalay oo hadda waxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa weel awrka dushiisa la saaro ee biyaha inta lagu soo dhaamiyo kadibna la keeno oo tusaale ahaan haamaha awrka la saaro ayay raawiyadu ka dhigan tahay markii hore awrka ayay carabtu u bixiyeen haddana raawiya waxaad u isticmaashay haantii awrka dushiisa la saarayay ee biyaha lagu soo dhaaminaya baa hadda u isticmaashay raawiyadii marka waxaad leedahay mala'tu raawiya waxaan soo buuxiyey raawiyadii wixii markii hore loogu talagalay ama loo dejiyey oo awrka ahaa iyo waxa hadda aada u isticmaashay oo haanta ah calaaqa mushaabahaha kama dhexaydo laakiin maxaa ka dhexeeya waa majaaz mursalaho calaaqadiisu waa mujaawaro oo awrkan mar kasta oo la rarah oo la dhaaminah hantaani way dul saarantahay labadoodu marka waa daris ilaan hantan asagay dul saaran tahay calaaqada marka waa mujaawara la yihahdaa qariinaana meesha taalla oo ah mala'tu ilaan buuxinta waxaa loo isticmaalaa waa weelasha ee awr lama buuxiyo waxaa kaloo ka mid ah ninkii shaacirka ahaa cantara wuxuu yihi shakaktu birumxi hiyaabahu laysa alkariimu can ilqana bimuxarami waxaan ku duray buu yidhaahday warankii ayaa waxaan ku duray uu yihi dharkiisa laysa alkariimu ninka wanaagsan bimuxaramin mid mamnuuc ka ah ma aha can ilqanaa waranka ninka wanaagsan wuxuu yidhaahday mamnuuc ma aha in waran lagu mudo haddaba shakaktu birumxi hiyaabahu marka uu leeyahay hiyaabahu ma wuxuu ula jeedaa dharka uu xiran yahay miyuu ula jeeda maya dharka uu xihan yahay ulama jeedee wuxuu ula jeedaa jismigiisa ayaan waran ku muday ula jeedaa wixii markii hore thiyaab loo dejiyo waxaan ahayn buu u isticmaalo hadda jismi buu ula jeedaa jismiga iyo thiyaabna mushaabaha kama dhexeedo maxaa ka dhexeeya haddaba waxaa ka dhexeeya mujaawara ilan jirka iyo dharka labadoodu waa deris qariinaana meesha taalla oo ah shakagtu ilaan tacniga ajsaamta loo isticmaalaa tanna waa sidii oo kale u leeyahay marka leeyahay fada waa jawaabu shardi marka leeyahay ayadaa jawaabu shardiga lagama wadee waxaa loola jeedaa jawaabu shardi bay gashaa maxaa haddaba jawaabu shardi loogu idlaaqay waxaa loogu idlaaqay haddee faadaani jawaabu shardigay deris la tahay bacdamaa deris ay la tahay ayadana waa lagu idlaaqay uu leeyahay fayakunu majaazan bunu calaaqatuhu lmujaawara min idlaaqi axadi lmutajaawirayni labada deriska ah mid kamida ah magaciisa in lagu idlaaqo wahuwa ljawaabu calaa mujaawiri midkii deriska la ah wahuwa lfaaw marka labadii deriska ahaa mid kamid ah oo jawaabkii ah ayaa magaciisii lasoo qaaday midka isaga deriska la ahaa oo fa ah ayaa lagu idlaaqay markaasaa fa-dii waxaa la yihi alfaau u jawaabu shardi xaqiiq ahaana jawaab shardi haddama ahani waa majaazu leeyahay wa taquula inaad tiraahdo fii naxwi zaydin biljari zaydkaas waa jaran yahe min jalastu amaama zaydin zaydkaasoo jalastu amaama zaydin xaggiisa ka ahda waa inaad tirahdo zaydun makfuudu bilidaafa waa inaad dhahdo zayd waa makfuud bilidaafa ay biidaafati amaama ilayhi waxaana lagu khafdiyey amaama oo daraf in isaga loo soo idaafeeyey aw bilmudaaf ama waxaa kaloo dhihi kartaa makfuudu bilmudaaf waa dhihi kartaa walaa taqul hadhihin makfuudu bidarfi hadhihin wa huwa amaam darafkaasoo amaam ah. لأنa المqtadي للkفd maxaa yeelay zayd inuu مkفوض noqdo waxa keenay inamaa hiy اضاafaة waxa keenay waa iضاafada laa kwn الmضاafi ظarفa bkhusuuصihi inuu zayd majruur noqdo waxa keenay darafkan ma aha darafkani muusan keenin zayd inuu makfuud noqdo e haddii darafka booskiisa wax kale uu joogi lahaa xataa zayd uu mudaaf ilayhi yahay markasta majruuru ahaan lahaa saas daraadeed waxaa fiican zayd inaad tidhaahdo waa majruur bilmudaaf ama waa inaad dhahdo zayd waa majruurun bilidaafa ee hadhihin majruurun bidarfi maxaa yeelay inuu majruur noqdo waxa keenay darafka ma aha لأن المqtdي maxaa yeele waxa keena lilkfd inama hiya lidaaf idaafadi laa kown الmudaafi waxa keenay inuu zayd makfuud noqdo ma aha inuu mudaafu ileyhigu yahay darfan bkhusuusihi daraf inuu yahay oo darafnimadaasi iyadu ay keentay zayd inuu majruur noqdo ma aha bidaliil waxaana u daliila ah, ana almudaafa mudaafku qad yaati gayra darfin wuxuu imaan karaa isagoo daraf aan zaydna majruuruu noqonaa haddii marka zayd waxa majruur ka dhigay darafka uu yahay markii darafku meesha uu ka baxo oo wax kale meesha ay yimaadaan mudaaf kale markuu meesha yimaado haddii muxuu majruur la yahay ka an yakuuna isma daat aw isma macnan tusaale ahaan hadduu mudaafku noqdo ismu daat ama ismu macnan inuu noqdo naxu tusaale ahaan gulaamu zaydin zayd hadda waa majruur waxa mudaafka ahna daraf ma aha waa ismu daat ila gulaam waa daate wa ikraamu camrin camarna ama ikraamu zaydin dheh camar ama zayd mudaafu ilayga waa majruur iyadoo mudaafkii daraf uusan ahayn waxa mudaafka noqdayna maanta waa maxay waa ismu macnan ila ismu macnaha waa xadadka ama waa masderke wa fii bacdi nuska waxaa ku jirtay inamaa huwa lmudaafu min xaysu anahu mudaaf inuu majruur noqdo waxa keene waa mudaafka inuu mudaaf yahay ayuuna ku jaray wa huwa mutacayinun meesha nuskadan ay ku jirto liana lmuqtadii lilkhafdi inamaa hiya alidaafatu meeshay ku jirto nusqooyinka qaar waxaa ku jirtay liana almuqtadii lilkhafdi inamaa huwa almudaafu min ku jirtay wuxu wahuwa warkan dambe oo nusqadan ku jirta mutacayin lina alasaxa maxaa yeele waxaa saxnimada badan wuxuu yahay ana alcaamila fi lmudaafi ilayhi in mudaafu ilayhiga waxa ku camal falaa inamaa huwa almudaafu lalidaafa waxa ku camal falaa waa mudaafka ee idaafada maaha waan taquula inaad tirahdo fi lfaa-i min naxwi inaa acطaynaaka alkawhara fasalli lirabika wanxar alfaau faau sababiyati waa inaad tiraahdo fadaas waa faau sababiya inaad tiraahdo marka nabiga tukashadiisa la amraa sababteedu waxay ta khayrka fara badan oo ilaahay uu siiyey waa shukran lilah walaa taqul hadhihin faaulcadfi hadhihin alfaa faaulcadfi hadhihin liannahu laa yajuuzu maxaa yeele ma banaana calaa ra'yin haddaan qabano oo nuxadda qayb kamid ay qabaan ow laa yaxsunu ama ma qurxano calaa aakhar haddaan qabano labadan farqi baa marka udhexeya qolo kamida waxay leeyihiin maba banaanaba warka soo socda warka soo socda oo ah jumlo khabari ah iyo jumlo inshaa ah in laysku cadfo midna macduuf laga dhigo mid kale macduuf caleyhi laga dhigo ma banaana qolaa taagan qolana waxay leeyihiin waa banaan tahay laakiin waa qabiixay leeyihiin liannahu laa yajuusu calaa ra'yin haddaan qabano ow laa yaxsunu ma qurxana calaa ra'yin aakhar haddaan qabano cadfu alabi alabka in lagu cadfo huwa qismu min alinshaa waana qeyb inshaa kamid ahe ilan inshaaga waxaa soo hoosgelaa aalab النهي الاsتفهاm التmني iyo wixii lamid o dhan a soo hoosgelaa وqسم من الانشhاء calى الkخبر kخبرka lagu cadfo kخبرkaasoo almqاaبل للانشhاء انshاga mqaaبilka u ah marka جumlooyinka waxaa loo qaybiyaa jumlooyin khabari ah iyo jumlooyin inshاء ah jumladu marka ama waa khabari ama waa inshاء waxay leeyihiin haddaba nuxaadda qeyb kamida ma banaana jumlo khabariya jumlo insha in lagu cadfo qolo kamidana waxay leeyihiin maye ma qurxana inkastoo ay banaan tahay in jumlo khabari ah jumlo inshaa ah lagu cadfo falow jacalna alfaa caaifatan haddii faa caaif aan ka dhigi lahayn falow jacalna alfaa caaifatan lisalli haddii faada aan ka dhigi lahayn inay salli ku cadfi calaa ina acdaynaaka alkowtar lazima waxaa ka laazimi lahaa cadfu linshaai cala alkhabar inshaa inaan ku cadafno khabar ilan fasalli waa ficil amar ficilkaas amar haddii aan idhaahno waxaan ku cadfaynaa asaga iyo faacilkiisa jumladaas oo talabiga ah oo inshaa'iga aan waxaan ku cadfaynaa inaa actaynaa ina isimkeeda khabarkeedan ku cadfayna haddaan dhahno waxaa ka dhalanaya inaan macduufkii ka dhigno jumlo inshaa'i ah macduufu calayhigiina jumlo khabari aan ka dhigno wala alcaksu liannahu laa yajuusu ma banaana aw laa yaxsunu ma qurxana cadfu ljumlati cadfu dalabi cala alkhabar in dalabkii khabarka lagu cadfo wala alcaksu sidaas cagsigeedana ma banaana sidaas cagsigeeda oo ah ay cadfu lkhabari cala alinshaa inshaa in lagu cadfo oo macduufu caleyhi inaad inshaa ka dhigto macduufkiina aad ka dhigto khabar ayadana waa la mid wahiy masأlaة khilaafin waana masale khilaaf ka taagan yahay manaca min dalika اbayaaniyuun waxaana diiday in la isku cadfi karo culimada balaaqada ayaa diiday bayaaniyiinta iyadu ula jeedaah lima baynahuma min atanaafi maxaa yeelay labada jumlo tanaafi baa ka dhexeya waa isdiidayaan wacadami tanaashu munaasibna isuma aha waajaazahu safaar waxaana baneeyey in la isku cadfi karo safaar waqaala muraadiyu wuxuu yidhaahday fi sharxi tashiil tashiil ibn maalik wuxuu ku yidhaahde ajaaza sibaweyhi sibaweyhi wuxuu baneeyey atakhalufa fi tacaaطufi ljumlateyni atakhalufa in la isdib marayn karo oo la kala bedeli karo fi tacaatufi ljumlateyni bilkhabri wاlistifhaam labada jumlo oo la cadfa inay iskhilaafi karaan oo midna khabar ay noqon karto midna istifhaam istifhaamkuna wuxuu kamid yahay inshaaga sibaweyhiyaa baneeye u yihahday faajaaza wuxuu baneeyey hada zaydun waman camrun ayuu baneeyey hada zaydun waa jumlo khabari ah waman camrunna waa jumlo inshaa'i ah ilan istifhaamku waa qismu min alinshaa zibooyi marka wuxuu baneeyay waawdaas xarfu cadaf in laga dhigo waman camrun in lagu cadfo hada zaydun sida uu soo wariyey ninka la yihaahdo almuraadi marka jumladii khabariga ahayd ayaa waxaa lagu soo cadfay jumladii inshaa'iga warkaas marka haddii la qabto fasali alfaawa xarfu cadfin waa la dhihi karaa salli jumladaasna waxaa lagu cadfi karaa ina acطaynaaka ayaa lagu cadfi karaa wallahu aclam